sal allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaynu ku soo jirnay kitaabu siyaam kitaabkii siyaamka uu kaga hadlayey sheekhii caleyh raxmat ullah oo uu kaga soo hadlay darsigeenna u dambeeyey shuruudaha uu soomku ku waajibayo inay afar yihiin shardiga koowaad islaamnimo ka labaadna qaangaadhnimo ka saddexaadna inuu qofku caqli leeyahay ka afaraadna qofku inuu awoodi karaayo <clears throat> waxaa markaa intaa dheeroo la socda qofkii maalan soomanaa ee masaakirka ahaa xukunkiisa marka la eego culimmadu way isku khilaafsan yihiin maalan haddaynu dersigii hore raacino intaa qof ahlucilmigu masalada odhanaysa asiyaam xukmu siyaami fi safar way isku yara khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa bannaan tahay qofku inuu haddii alla idmaayo uu soomo isagoo musaafirah qaar waxay leeyihiin waa mamnuuc laakiin waxaa eh, tarjiixu wuxuu noqonayaa adilada oo la jamciyo si marka tafsiilka masalada loo helo eh, laba qodob haddii loo qaybiyo waxay culimmadu leeyihiin hadduu soomku yahay qofku hadduu intuu soomo isagoo musaafir ah dhibaato ay ka soo gaarayso ama inuu halaagsamaba ay u dhowaanayso ama mashaqo darani ay uu haleelayo xaaladaasi inuu sooma xaaraan bay ka noqonaysaa waayo waa dhibaato allana wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima maalin baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira ayaa wuxuu arkay goor hargalkii ah oo layska iska nin la dalaalimeeyey oo wax dallad oo kalo hadha loo sameeyey markaasuu wuxuu nebigu sal ly slm maa haada waa maxay ninkan la hadhaynayo fa qaaluu saa'imun waa sooman yahay soonkiibaa marka aada u haya fa qaala laysa min albiri asiyaamu fi safar laysa min albiri biriga ka mid maaha soom safarka lagu soomo qofku hadduu awoodi karaynin qodobka labaad culimmadu waxay leeyihiin haddii intuu safar ku jiro oo uu soomo dhibaata soo gaadhayso laakiin dhibaato xoog badan ama aad u jilcisa aanay soo gaadhaynin xaalada iyadana makruuh buu noqonayaa siyaamku xaalada iyadan ahna makruuh buu noqonayaa waxay u deliishadeen yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusra xaalada saddexaad waxay leeyiin hadduu qofku haddii uu afuro iyo haddii uu soomo isagoo musaafir ah hadday isugu mid tahay oo aanu soonkuba dhibaynba xilligaasi mustaxab buu noqonayaa inuu soomka soomo waayo nebigu sal alla alay wasalam anas ibnu malik markuu ka warramayay wuxuu yidhi rasuulkaanu safar la geli jirnay calayh salaatu wasalaam iyadoo ay rabadaan tahay qofkii soomi karaana waa soomi jiray kii aan soomi karinna waa iska afuri jiray midna midka kale kuma eedayn jirin ficilka caynkaas ah marka siyaamka safarku isagu waa sidaas qofkii dumar ahayd ee xaamilada ahayd ama ilmaha shaqsiinaysay hadday afurto xaamiladii ama murdicadii iyadoo ramadaan ay tahay maxaa waajib ku ah ahlucilmigu masaladaas saddex qowl bay qabaan alqowlu lwal qowlka hore waxay leeyihiin idaa aftarat liajli maslaxati ljaniin idaa aftarat liajli maslaxat aljaniin hadday u afurto hooyadu ilmaha yar maslaxadiisa awgeed ilmaha yar maslaxadiisa hadday u afurto ama ay jaqsinayso istidhaahdo haddii aad aadan muxuu ahaa aad soonto caanihii baa kaa gurayo ilmuhu waa gaajoonaya ama hadday uur leedahay istidhaahdo ilmuhu ilmahaa kugu dhimanaya haddii uu gaajada aada gaajooto ile waxaad cuntaa dheef u ah maslaxatuljaniin hadday u afurto culimada qaar waxay leeyihiin fataqdii watucimu fataqdii wa tucimu can kulli yawmin miskiinan waxay leeyihin culimmadu soomkaa way soo qadaynaysaa intay iska afurto maalin walibana markay qadaynayso qalle iyo fidyay isku daraysaa oo qof miskiinana waxay siinaysaa raashin ilaa laba kiilo iyo badh ah maalinta maalin walboo ay soonto soon iyo fidya isku daraysaa haddayse ay u afurto iyada maslaxaddeeda oo dhibaato haddii iyadoo sooman oo uur lees tidhaahdo arma wadna garaaca kugu bataayoo itaalku kaa taga ah armad ilmaha naaska nuujin kari weydaa hadday sidaa istidhaahdo way qadaynaysaa fataqdii walaa tucim fataqdii walaa tucim qadoon bay samaynaysaa waxba kafaara gudama fidyo acaama bixin mayso waayo hadalkaas cabdulahi bn mascuud ahar laga wariyaba ku salaysan yahay cabdulahi bn mascuud xadiidka warinayo abaraani waatuu lahaa walxaamilu waalmurdicu idaa khaafataa calaa wlaadihimaa aftarataa waacamataa qawlka labaad waa qawlkaas tafsiilkaasu leeyahy qawlka labaad ee masalada ku saabsan alxaamil almurdic ku saabsan waxa weeye calayha alicaamu faqad haddii ay islaantii uurka lahayd ama ilmaha naaska nuujinaysay ay afurto calayha alicaamu faqad waxaa lagu leeyahay inay qof quudiso keliyaa lagu leeyahay walaa yalzamuhaa alqadaa'u wax qada'a lagama warrababa soon ay soo qallaynayso oo ay soomaysa ma jirto raashin unbay bixinaysaa ama maslaxadeeda ha u afurto ama maslaxadda ilmaha yar hawa afurto sidaasay culimmadu qaarna ay qabaan waa qowl isna jira oo lagu salaynayo xadiidka abu daawuud iyo keyrkii welian saxiixa ah ina allaha wadaca asiyaama cani alxubla waalmurdic ilaahay soomka waa ka dejiyey tii uurka lahayd iyo tii haddii alidna ilmaha naaska nuujinaysay qowlka saddexaad oo qowlka ugu raajixsanba ah masalada waxa weeyaan أنهما يلزمهما القضاء فقط أنهما يلزمهما القضاء فقط tii wax nuujinaysay tii uurka lahayd qade keliya laga rabaa walaa iطcaama calayhimaa laakiin lagama rabo inay wax quudiyaan qolkasa ugu raajixsan saddexdaa qowl abu xaniifa saasuu qabaa caطaa iyo awsaaci iyo naqaci ibnu cuthaymiin rag badan oo saxaabadii iyo a'immatu lhuda wadiin ka marka qowlka saddexaad baa ugu raajixsan adaabidu haani daabidka labaad shuruudu sixati sawmi shuruuda uu soomku ku ansaxayo sittatun lix weeye al-uulaa ka u horeeya alislaamu waa islaamnimo oo kii gaalka ahaa soom ka ansixi maayo ilaahayna ka aqbali maayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaah marka ilaahay kaba aqbali maayo aaca iyo cibaado ay sameeyaan ahaani labaadna waa alcaqlu waa in qofku caqli uu leeyahay sidoo kale waxaanu de meeshii waxaa baxaya qofkii waalna ee majnuunka ahaa ama dee alidmaay caqligiisi tegay ee asaasaqay gabow awgii ama mactuuha ahaa kaas weeyaan waa ka baxaya athaaliu ka saddexaadna altamyiizu waa wax kala soocid inuu qofku wax kala sooci karo oo qofkii aan mumayis ahayn soonkiisu ma ansaxaayo alraabicu kan afraadna anniyatu waa inuu qofku soomkii niyaystaa niyo waa inuu qofku soomkii niyaystaa niyadaasi culimmadu way isweydiiyeenoo ilaa rasuulku wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat way isweydiiyeen culimmadu oo waxay leeyihiin niyadama waxaa loo shardinayaa maalin walba soomkeeda in la niyoodo mise bisha oo dhan hal mar baa ku filan niyada masaladaas waxaa ku jira ilaa laba qowl baa ku jira qowlka koowaad wuxuu leeyahay waxaa haddii aan la idmaayo loo shardinayaa niyada maalin walba goonideed baa loogu shardinayaa niyo inuu qofku la yimaado abu xaniifa iyo maalik iyo axmed ayaa qaba qowlkaas waayo waxay leeyihiin waa cibaado maalin waliba hawsheedu gaar ay maalin walba la tahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya niyo waxaa ku filan bisha markay soo gasho maalinta u horaysa habeenkeeda haddaad niyooto hadday sagaal iyo labaatan ama soddon ku dhammaataa way suukaa mid oo iyaduna waxa weeyaan waa way kaaga filan tahay qolada sidaa qabtana waa maalik iyo isxaaq iyo axmed riwaayaadkiisa qaarkood weeyaan waayo waxay leeyihiin qoladan waxay ku cileeyeen cibaadada soomku waa cibaado israacraacsan oo bil keliya ah iskuna mid ah hal maalin haddaad niyootaa dee waa kugu filantahay bay leeyihiin waayo nebigu wuxuu yidhi likulli imri'in maa nawaa qof wale wuxuu niyoodo ayuu leeyahay marka labada qowl markaas barbar dhigto waxaad mooddaa inuu raajixsan yahay qowlka labaad baad mooddaa inuu raajixsan yahay sheekh ibnu cuthaymiin qudhiisa caleyh raxmatullah qowlkaa dambe ayuu doortay wuxuuna weli isagu leeyahay tafsiil baa la gelin karaa ama si kalaa loo dhigi karaa waxaa la odhan karaa qowlkaasaa raajixa laakiin haddii qofkii uu safar ku yimaado ama uu xanuunsadoo soomkii ka go'o ama xayd ama nifaas gabadhii la soo gudboonaado hadhow marka ay cilladaasi gabadhii ka dhammaato ama safarkii ka soo noqoto ama daahirsato tajdiidu niya la rabaa in niyadii haddii aan la idmaayo lasoo cusboonaysiiyaa la rabaa marka habeenkiina waxaa shardi ah qofku niyada inuu ku baryo waayo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam man lam yubayit isiyaama falaa siyaama lahu qofkaan habeenkii soom ku barya niyadii soom uma jiro nebigu yidhi salawaatu llaahi wasalaamu calayh man lam yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu soom uma jiro nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh waay wuxuu yidhi sheekhu inqiaacu dami lxaydi xaydka dhiiggiisa go'idii ayaa haddii alla idmaayo ka mid ah shuruudaha uu soomku ku ansaxayo xaydka dhiiggiisa go'idiisa uu go'o ayaa soonkii ku ansaxayaa wainqiaacu dami nifaas nifaaska dhiiggiisa go'idiisa uu qofkii dumara ka go'o oo ka dhammaado oo ka daahirsato ayaa soomkii ku ansaxayaa oo taa micneheedu waxa weeyaan gabadha xaa'idada ah iyo gabadha umusha ahi soom labadaba ka ansixi maayo laakiin haddii xaa'idkii gabadha uu ka go'o ama nifaaskii uu ka go'o soomkii waa ka ansaxayaa waayo xitaa intaanay maydhanba haddii xitaa aanay weli ka maydhanba oo tahaaradii qaadan laakiin uu ka go'ay haddii aan la idmaayo waa maaragtay waa ansaxayaa soomkii haddii uu sidoo kale taa cagsigeed waxaa ah haddii xaydkii ka yimaado ama nifaaskii uu ka yimaado way afuraysaa gabadhii oo wujuubkii soomkana uu isbedelayaayo markay daahir qaadato kabacdi unbay la iman doontaa waayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaysa idaa xaadat lam tasum walam tusalli gabadhu miyaana ahayn marka ay xaydo midaan soominoo salaadin fadalika nuqsaanu diiniha kaasaa wuxuu yahay nuqsaanta kala dhinaanshaha diinkeedu uu dhiman yahay hadday soonta ka waran gabadhii iyadoo xaa'ido ah ama nafaso ah soomkaasi ka gudayaa jawaabtu waa maya waayo caaisha waxay tidhi kunnaa naxiidu calaa cahdi rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam fanu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa wakhtiga rasuulka xayd baanu heli jirnay inaannu soomka soo qadayno nala fari jiray laakiinna nalama afari jirin inaannu salaadii soo qadayno haddaba waxaa ka baxaya meeshii xaydkii iyo nifaaskii meesha maxaa inooga soo baxay waxaa inooga soo baxay alxaydu wannifaasu inay ka mid yihiin min almuftiraat soo mahade waxyaalaha wax afuriya inay ka mid yihiin ba halkaa inooga soo baxay oo gabadhii hadday xaydo ama ay umusho maalintii rabadaan qayb ka mid ah ama awalka ha noqoto maalinta ama aakhirka maalinta ha noqoto soomkeedaasi gabadhaasi waa jabayaa haddii aan la idmaayo haddii ay soonto oo istira iskaba soono sii dhammaystirana dembi bay ka qaadisaa addaabidu thaaliu daabidka saddexaad sunanu sawmi soomka sunnooyinkiisu sittatun lix weeye sunnooyinka uu soomku leeyahy kow tacjiilu lfiri waa dadejin la dedejiyo afurka afurka in la dedejiyo soomka sunnihiisuu ka mid yahay waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr ka zuuli maayaan in alla inta ay afurada dedejinayaanoo ay hore u afurayaan marka dadku waxay yidhaahdaan shaacu ha madoobaada iyo xaadu ha qarsoonaato iyo xidiguhu ha soo baxeen iyo waxa dadku ay yidhaahdaan ictibaar ma leh waayo nebigu wuxu uhi sal alay wasalam laa tazaalu ummatii calaa sunnatii maa lam tantadir bifitrihaa annujuum ummadaydu ka zuuli mayso khayr inta aanay afuradooda afuradooda aanay la sugin xidigaha inay soo baxaan ka suuli mayso sidaa awgeed ba rasulku sal alay wasalam wuxuu tilmaamay xitaa yuhuudda iyo nasaaradu iyagaa afurada raajiya soomka ay soomaan waatuu nabigu sal lay slam liana alyahuuda wanasaara yuahiruuna yahuud iyo nasaaro iyagu dibbay soomka u dhigaan afuradiisa marka tacjiilu lfiri afurkoo la dedejiyaa waa sunnihii weeyaan athaani ka waa ta'khiiru suxuuri suxuurtii oo dib loo dhigo waayo anas ibni maalik wuxuu leeyahay rasuulka aan la suxuurana iyadoo rabadaanay tahay dabeetana salaadii subax baanu isu taagnay talaamiiddii anas nin ka mid ah wuxuu ku yidhi adinkii salaada subax loo adimay iyo suxuurta muddo intee leeg baa udhexaysay qaala qadra hamsiina aaya konton aayadood intii laga akriyo ayaa udhexaysay walaa han iyo toban daqiiqo qiyaasta ama toban daqiiqadood wax la mida ah ayaa udhexaysay suxuurtuna aad bay u fadli badan tahay oo nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurtu baraka ku jirta eh marka taa micnaheedu waxaa weeyaan in gelin dambe la suxuurto ayaa fiicana sunnihii nabiga sal alay slam markaa suxuurtu baraka ku jirta weli qofku duco ilaahay iyo malaa'igtiisa u ducaynayaan buu ku helayaa waayo nabigu waatuu yidhi calayh salaatu wasalaam ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin kuwa suxuurtaa ilaahay iyo malaa'igtiisu waa ammaanna waa u duceeyaan waana cunto barakaysan suxuurtu xitaa rasuulku sal la alay slam waatuu lahaa nicma saxuuru lmumini attamr qofka muminka suxuurtiisa waxaa u fiican timir baa u fiican hadduu qofku dee uu heli karo timir inuu ku darsado wuxuu cunaya suxuurta waa fiican tahay xitaa haddii rasuulku wuxuu tilmaamay qofku u waayo wuxuu ku suxuurto inuu biyo iska cabo nabigu sal ly slm waatuu lahaa asuxuuru kulluhu baraka falaa tadacuuhu suxuurtu waa baraka war ha ka tegina walow an yajraca axadukum jurcatan min maain walowba qofka idinka mida kaba biyaabuu kabada eh yaanu ka tegin faina allaha caza wajalla wamalaa'ikatahu yusaluuna cala almutasaxiriin ilah iyo malaa'igtiisu kuwa suxuurta waa ku saliyaan marka suxuurtuna waa barakaysanta aziyaadatu fi acmaali alkhayri aziyaadatu waa kordhin la kordhiyo fii acmaali alkhayri acmaasha khayrka in la kordhiyo ayaa sunnihii ka mid ah soomka uu lahaa oo markaa bisha ramadaan la joogo acmaashii khayrkaa kordhi qur-aanka akhrintiisii sadaqadii wardigii salaadihii cibaadaadkii hadalkii fiicnaa alamr bimacruuf wanahyi cala lmunkar cibaadada in la kordhiyo aziyaadatu waa kordhin la kordhiyo biacmaali lkhayri camaladii khayrka ahay in la kordhiyo waayo cabdulahi bn mascuud wuxuu leeyahay cabdulahi bn cabaas radiallahu tacala canhuma wuxuu leeyahy rasuulku wuxuu sal allahu aleyh wasalam dadka qofka ugu deeqda badan xilligu ugu deeq badan yahayna bisha rabadaan ayay ahayd oo aad iyo aad rasuulku uu deeq aan caadi ahayn rasuulku bixin jiray salawaatu wasalaamu calayh wa qowluhu qofka hadalkiisii baa ka mid a sunnooyinkii soomka idaa goortii shutima la caayo uu yidhaahdo innii anigu saa'imun waan soomanahay idaa shutima marka la caayo inuu qof ku yidhahdo anigu waan soomanahay waayo nebigu sal alla alay wasalam waa tuu lahaa idaa kaana yowmu sawmi وإن شاركنه أحد أو قاتله فليقل إني سعد فتصدقوا الله سلام عليك مكان يدعو اسمه بيما في فتحة أي أول وميا أخصبه وريا صمنا نجل قلبي وقعي وصمنا نتكرب وريا صمنا وريا باوي باوي بسم أنا وقعي علمه تلاو بحقول ده فتحة قوة ودعي علمه أي فصوله وطاكي فصوله ورسوله إذا فتي فصوله ووكل عليهم نعم كل سنة كان خوفا من الرجال إذا تسكوا أيوه كبقينا كان من الرجال فصوله قول كذا يبلغ حينه يقولها وجهرا تقول تفعل القرى كرم خوف من الرياء أو ولا كره الله فقال ربك عين وعينك الغير وتفعل قوة عليهم أتوا أتصل سمي هيا وسحر أتصل وصابي هيا كفو مركل واحد قول مركل خير الصوب حديث ربك قول كيف هو الراجح سن وقولك لبعض سوما هدي ila nebigu wuxu yidhi sal allahu aleyh wasalam falyaqul inii saa'imun ha yidhaahdo qofka anigu waan soomanahay marka siraysi iyo kala farqin ma jirtee soom waa soome ha yidhaahdo qofku anigu waan soomanahay saasaana saxiix ah waaya adducaau qodobka shanaadi waa adducaau baryo ilaahay qofku uu baryo cinda alfitri afurka agtiisa markuu afurayo inuu ilaahay baryo subxaana wa tacaala waayo nebigu sal lla alay slam waxaa sugnaatay markuu xabada timirta ah qaato inuu odhan jiray dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wahabata alajru in sha allah waa xadiiska ugu saxiixsan ducaa iftaarka waa ka ugu saxiixsan haraadkii waa tegey maantao dhan aan haraadnaa xididadaydii waa qoyeen ajarkiina waa ii sugnaaday in sha allah se yidhaahdo alfitru afur ayaa haddii aan la idmaayo qodobka lixaad ah calaa rutabin timirta rutabka noocaa la yidhaha in lagu afuro fain cudima haddii la waayo fa tamrun timir baa lagu afurayaa fain cudima haddii la waayo famaan biyaa lagu afuraya hadduu timir jilicsanoo markaa soo go'di waayo timir sanadkii hore la gooyey hadduu markaa hela ha isticmaalo hadduu waayo biyo haka kabado kabashooyin biyo ah iyo qurqurine ha kabado ha liqo haddana ha kabado ha liqo waayo nebigu sal lau alay wasalam xadiidka anas ibni maalik wuxuu leeyahay kaana rasuulu sal lau alay wasalam yuftiru calaa hutabaat xabado timiruu nabigu ku afuri jiray qabla an yusalliya intaanu tukan ka hor fain lam yajid facalaa tamaraatin hadduu waayo midho timira fain lam yakun haddaanu halkaa timiri jirin xasaa xasawaatin min manmaa'in yacnii wuxuu kakaban jiray ama cantuugi jiray cantuugooyin biyo ah salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh marka xadiiska waxaa laga faaidaysanayaa timirta in lagu afuro u fadli badan tahay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in timirta xitaa marka la cunayo witir ahaan loo cuno tiro isdheer loo cuno taasaa fiican addaabidu raabicu daabidka afraad almuftiraatu waxyaalaha wax afuriyaa sabcatun waa toddoba alaklu cunnadii aw ishurbu ama cabidii camdan ula kaciya badheedh uu qofku wax u cuno ama u cabo waxyaalaha qofka afuriyay ka mid tahay waayo rabbi subxaana wa tacaala maalinta rabadaanka in wax la cunoo la cabo ilaahay mukhtiraadkuu ku tiriyey subxaanahu wa tacaala afal'aana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl marka habeenkii waa laysu ogoliyay cunnada iyo cabidda laakiin maalintii laysuma ogola marka alaklu cunnadii aw ishurbu ama cabidii camdan ulakaciya badheedh qof wax cuno camdi haddii lagu yidhi meesha maxaa ka baxay nisyaankii soomaaha de waayo nebigu wuxu yhi sal lay sl man nasiya wahuwa saa'imun faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaah qofkii halmaama ee cunay cabaa isagoo maalin sooman soomkiisii ha dhammaystirto ilaahay baa quudiyey buu nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu caleyh waraabiyey laakiin qofkii arkaya isaga waxaa la gudboon inuu yahay war miyaadan soomanimaad ilowday taasna waxay soo gelaysaa min baabi tacaawuni cala albiri wataqwa bay soo gelaysaa in qofku saa yidhahdo aljimaacu camdan aljimaacu galmadii baa ka mida camdan ulakac uu ninkii iyo qofkii dumara ay sameeyaan iyadoo ay ramadaan ay tahay oo qofku hadduu zawjadiisii u tago maalin ramadaan isagoo ula kacaya soomkiisii waa fasahaadayaa kafaara gudna waa laga rabaa toddobadan qodob ee uu tirin doono waa qodobka keliya ee kafaara gudka leh soomkana leh toddobada qodob uu soo wado waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuu xarimay nahaaru ramadaan in ehelkii la aado uxila lakum laylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna habeenkii unbaa la ogolyahay maalintii mamnuuc wey sidaa awgeed baa ahlulcilmigu waxay leeyihiin aayadda markay fasirayaan lamaa ubiixa aljimaacu billayli faqad xarama binnahaar culamada mufasiriin waxay leeyiin markii ilaahay uu jimaaca habeenkii banneeyey wuxuu xarimay maalintii in la sameeyo maalin baa rasuulku waxaa u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin baa u yimi timaha iska rifayo dhabanada dhirbaaxa iskala dhacayo qaylinayo cabaadaya waan halaagsamay waan hoogay war maxaa ku helay waqactu imra'atii fii ramadaana wa ana saa'im islaantaydii baan ku dhacay aan ramadaan anigoo sooman rasuulku wuxuu yidhi sal alay waslam warqoor aad xurayso ma helaysaa markaasuu yidhi may ma soomi karaysaa laba bilood oo xidhiidha markaasuu yidhi may lixdan miskiin wax ma siin kartaa may waa iska aamusay nebigu sal alay waslam isagoo fadhiya rasulku sal alay waslam oo sidii ninkii uu u joogaysnaa ayaa zambiil ama sallad weyn oo timir ah ayaa rasuulka loo keenay sal alay waslam war ninkii halkan fadhiyaan wax su-aalaya marka dhaweed meeye waa i timirtaa qadoo sadaqayso oo rasuulka ilaahi maciid aniga iga saboolsanoo madiina degan baad og tahay aniga igu baxaysa sadaqadu aniga anigaa qaadanaya rasuulka ilaahayo rasuulku intuu dhoolla cadeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayuu wuxuu yidhi acimhu ahlak qoyskaaga sii rasuulku salawatullahi wasalaamu calayh marka shuruudaha ay kafaaradu ku waajibayso qofkii jimaacaasi uu ka dhaco bisha ramadaan waa dhowr shardi maalan kow shardiga koowaad wax anlaa yakuuna musqitun anlaa yakuuna musqiun wax ridaya wax soomka qofkan ka ridi kara waa inaanay meesha jirin oo qofkiin iyadoo ramadaan ah ayaa waxaa jiri kara wax soomka ka ridi kara sooma hade safar baa ka mid ah soma ka ridi kara de waxaa ka mida ah xanuun baa ka ridi kara soo maaha cilla sharciya haddii aanay jirin oo maalan labadaa unbay noqonaysaaye waa xanuun iyo safar oo ninku isagoo safar ka yimi oo afurnaa hadduu reerkiisii oo wada e- socdaan oo markaa ay isarkaan waxa weeyaan sumaalintaas hadee dambaabi maayo kafaara gudkaasi qofkaasi lagu yeelan maayo waayo meeshii musqid baan jirin shardiga labaad an yakuuna fi nahaar an yakuuna fi nahaari waa inay maalin tahay habeenkii eed ma laha ninkaasi abaalgud iyo ajar buu leeyahay laakiin maalintii eed buu leeyahay shardiga saddexaad an yakuuna miman yalzamahu sawmu an yakuuna miman yalzamuhu sawmu waa inuu yahay dadka soomku ku waajibka yahay waay dadkaasi wa huwa lmuslim inuu muslim yahay gaal nijaasoo gaalo nijaas ah aaday waxbuu noo kordhinaya marka horeba fadaraya marka horeba ahaayeen soomba shaqo kumay lahayn marka an yakuuna miman yalzamuhu sawmu wa huwa almuslim alcaaqil albaalig alqaadir waa shuruudaha laga hela waa muslimkii caaqilka ahaa baaliqa waa inuu yahay shardiga afaraad an yakuuna caaliman bilxukmi wlxaal an yakuuna caaliman bilxukmi waalxaali xukunka masalada waa inuu aqoon u leeyahay xaaladana waa inuu og yahay oo xukun ahaanna waa inuu yaqaano in rabadaan hadduu ninku reerkiisa aado in dembi weynuu ku dhacayo xaalad ahaanna waa inuu garanayo inay rabadaan tahayba waa inuu og yahay haddii inay rabadaan tahayba aanu ogeyn ma dembi buu leeyahy kaasi waa maya dee haddii xukun ahaanba uu u qaato habeen iyo maalinba dadka isqabaa inay fasaxan yihiin rabadaan hadday tahay haddii kaleba hadduu warkaa u qaatana isna cudurdaar buu leeyahy kafaaradu maxay tahay haddaba kafaaradu waxa weeyaan qofkii laga rabo koo waa cidku raqaba waa aayaddaa sheegtay labo waa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba biloodoo xidhiidh ah hal maalin hadduu afuro wixii hore waa gubanayaan waxba kama jiraan inuu xanuun u afuro ama safar u afura mooyaane saddex icaamu sittiina miskiinan lixdan miskiin waa in haddii alla idmaayo uu maaragtay qofkii quudiyaa taana waa kafaara gudkii waxaa jirta waxyaala layidhaha aathaar oo ka ratibmaya waxbaa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaya qofkan ila ficil buu sameeyey ficilkii maxaa ka dhashay kafaara gud iyo hawlo kalaa ka dhashay tooba u baahan ko waxaa ka dhashay alimu dembi baa ka dhasho dembi buu galay laba waxaa ka dhashay fasaadu daalika alyawm fasaad daalika alyawm maalinkaa soomkiisii waa buray waa fasahaaday saddex waxaa ka dhashay wujuubu limsaak afhaysasho inay waajib ku tahay isagoo soom u jirin ayuu ku ganaaxan yahay haddana inuu maantao dhan afhaysto sida qof sooman oo kale afar qadaau daalika alyawm qadaau daalika alyawm maalintaa inuu soomkeedii qadeeyo ayaa ka dhalatay shan alkafaaratu cala tartiib kafaara gud sidaa aayaddu say u tartiibisay u kala socda koow waa inuu isku dayaa qoor xoraynteed hadduu ka quusto muxuu samaynayaa laba bilood soomkood hadduu awoodi kari waayo lixdan qof miskiinkii qodobka u dambeeya waa atawba tawba inuu la yimaado lixdaasaa ka dhashay gabadhii bal ka warran marka iyada xukunkeedu ma ninkiibay la mid tahayoo haddii alle idmaa iyaduna kafaaraguudkiiba saasaa looga rabaa mise ninkay arrintu gaar ku tahay masalada caynkaas ma ninkay la mid tahayoo ninka ayaa haddii alle idmaayo sida looga raba iyadana looga rabaa waxa aynu sheegnay baa laazim ku noqonaya mise waa ka duwan tahay culimmadu waxay leeyihiin hadday gabadhu tahay mukraha haddii ninka uu dirqiyo khasbay wax dembiya madaha gabadhaasi oo istiraado haddaad ninkan isu diido lafaha wuu ku dilayaa wax dhibaato ah markaas korkeeda ma ah hadday laakiin iyaduba doonayso oo aanay meeshu dagaalba oolna lays ogol yahay ahlucilmigu laba qowlba isku khilaafeen laba qowl ayay culimada iskugu khilaafeen qowlka koowaad imaamu shaafici baa iska leh iyo axmed imaamu shaafici axmed baa iska leh hadday tahay maxay idaa kaanat mutaawica hadday waxaana doonayso iyadu ay rabto mutaawica hadday tahay waxay leeyihin imaam shaafici imaam axmed laysa calayha kafaara kafaaraba laguma laha wax kafaaro ah labadhan yaan la saarin ama ha doonto ama ha la dirqiyo waayo waxay daliishadeen xadiidka hadda aynu akrinayna ninka rasuulka u yimi sal alla alay ali wasalam oo waxay yidhaahdeen haddii ninkan ile cidlo wax kama samaynayo qof hawshu dhex martaye haddii gabadha wax laga rabo rasuulku wuxuu odhan lahaa war gabadhana intaasoo kalaa laga doonayaa rasuulku dee waxba gabadhii oo lama soo qaadin warkeedii ninkii unbuu rasuulku ka hadlay sidaa awgeed baa qaacido fiqiya bay keen laa yajuusu taakhiru lbayaani can waqti alxaaja waqti yanii masale caddaynteed ma banaana xilligii loo baahnaa in la caddeeyo dib loo dhigo ma banaana dibdhigideedu qawlkaas waa qawlka hore qawlka labaad wuxuu leeyahay kafaara gud baa laga rabaa alayha kafaara calayhaa kafaara kafaara laga rabaa imaamu maalik iyo abu xaniifa ayaa qaba shaafici iyo axmed qudooda laba riwaayo waa jirtaa laga haya warkaas waana qawlu jamhuur qowlu jamhuur weeyaan waxayna dariishadeen axkaamta sharcigu rag iyo dumarku waa ku siman yihiin daliilku wuxuu kala sooca mooyaane daliilku wuxuu kala sooco mooyaane daliilku wuxuu kala sooca mooyaane athaaliu ka saddexaad alqayu camdan alqayu waa matagii qofku iska matajiyey qofkuu iska mantajiyey camdan ula kac hadduu qofku iska mantajiyo ulakac isaga mantajiyo soomkiisi waa jabaya waayo rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi man istaqaa'a camdan falyaqdi qofkii sunqaaciya ulakacna isu mantajiya waxaa laasimka oo laga rabaa falyaqdi ha soo qadayo waman daracahu lqayu qofka mantagu soo jiidho oo ka qaalib noqdana falaa qadaaa calayh qada lagama rabo marka mantagii hadduu qofku wax qarmuun ursado oo isugu talagalo ama fard gacanta isgeliyo iska hunqaaciyo ama haddii aan la idmaayo cunaha isku dhego oo isceejiyo ama caloosha wax iskaga xidho iskala gooyo sunqaaciyo soomkii waa lagu leeyay haddiise laakiin uu wiswiso oo intuu la laboodo ay mantagu soo dhaafo oo iskii usoo dhaafo mantagu markaa dhib ma laha al biyo iska keenidiibaa ayadana soomka ku jabaya istimnaagu waa waxa seegaysiga waxaa la yidhaahdo oo qofku inuu biyihii iska keeno keefiyadu doono biyaha isaga keeno iyadoo markaa aan haddii aan la idmaayo uu biyihii iska keenay iyaduna waxa weeyaan soomka waxyaalaha fasahaadinaya weeyaan waayo rasuulku sal alay slam wuxuu yidhi xadiisu qudsigii yadacu acaamuhu wa sharaabuhu wa shahwatahu acaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli qofkan cunadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiiba manidia markaa looga jeedaan uu iska keeni lahaaye aniga awgaybu uga tegay bu alla leeyahy subxaanahu watacaala marka istimnaaguna iyo biyo iska keenidu iyo biyo duulintu waxyaalaha waxa weeyaan soomka jibinaya wey alkhaamisu ka shanaad alcazmu cala alfiri alcazmu waa goosasho qofku uu goosto cala alfitri afurid oo isagoo soomanaa wuxuu go-aan ku gaaray waa iska afur soomka xajin kari maysa ilaahay baa kuleh maalin kala qallan doontahay hadduu go-aankaa gaadho qof baa soomanaa markaasu wuxuu goostay inuu afuro qalbigiisu ka goostay laakiin wax uun waxyaalihii lagu afurayay ka mida ma taaban qofkaa isagaa soonkiisu waa qadana waa laga rabaa imaamu shaafici saasuu qabaa madhabkiisu iyo abu thawri rag la mid ah waayo soomku wuxuu u baahan yahay niyad la socotaa qoraxdu markay eh, dhacayso ilaa inta fajarku dilaaco taasay u baahantahy waayo rasuulku wuxu yiri sal lla alay wasalam inama alacmaalu binniyaat baa rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam muftiraadkii waxaa ka mid a alxaydu xaydkiibaa ka mida wanifaasu nifaaskiibaa ka mida waxyaalaha muftiraadka ah oo hadday gabadhii muslimada xaydo ama ay nifaas aragto ilbidhiqsiba ha noqoto maalintii rabadaan qoraxdu intay dhacaysa ka horba waxa weeyaan soomkeedii waa fasahaadayaa qadana waa lagu leeyahay hadday soomtana soomkaasi ka gudi maayo waayo nabigu wuxuu yidhi alaysa ixdaakunna idaa xaadat lam tasum walam tusal watuu nabigula salawaat ullaahi wasalaamu calayh alriddatu diinka noqoshadiibaa ka mid ah riddadu waa diinka noqosho nacuudu billahi min aridda inuu qofku diinta islaamka ka baxo ka noqdo ayaa waxyaalaha soomka iyo cibaadadaba burinaya ka mid ah lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin ba alayidhi subxaana wa marka qofku hadduu islaamnimada ka noqdo maalin ramadaan ciyaada billaah waxa waye soomkiisa fasahaadayaa xitaa hadduu islaamnimada usoo noqda maalintaa lafteeda soomkaasi waa fasahaade qado unbaa laga rabaa adaabitu alkhaamisu daabidka shanaad alayaamu maalmaha almustaxabu la jeclaystay siyaamuhaa soonkeedu amaaniyatun sideed weeye maalmaha yani la jeclaystay inuu qofku soomo wuxuu leeyahy sheekhu waa sideed daabidkaa shanaad oo sideed maalmood baa mustaxab ah soomkoodu wuxuu le tan kuwaad yawmun wa yawmun yani siyaamu yawmin wa iftaaru yawmin maalin soomkeed iyo maalin afurkeed ayaa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha soomku waxyaala la jeclaysto waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi markuu ka hadlayey soomkii nabiyulaahi daawuud inuu soomka ugu fadli badan yahay kaana yuftiru yowman wayasuumu yowman maalinna waa afuri jiray maalinna wuu soomi jiray bui radi allahu sal allahu aleh ali wasalam yowmu carafata ligayri lxaaji yowmu carafa maalinta carafa soomkeeda likayrilxaaji qofkii xaajiga ahaa kayrkii yacni qofkaan xaajiga ahayn ee halkan iska jooga magaalooyinkiisii ee carafa aan isagu istaagayn inuu soomo waa soom mustaxab ah waayo nebigu sal alay slm wuxuu yidhi siyaamu yowmi carafa innii axtasibu cala allah soomka maalinta carafo ilaahay baan anigu ashar kaga raadinaya an yukafira sanata alatii bacdah wasanata alatii qablah inuu ilaahay ku dhaafo dembigayga sanada sanadii ka horaysa iyo ta soo socota ayuu nabigu le salawatu wasalaamu caleyh waa qofkii laakiin xaajiga ahayn qofkii xaajiga ahaa isagu inuu soomo maalintaasi ma fiicna waayo cabdulahi bni cumar wuxuu leeyahay nebigu ma soomin salawaatu ullahi wasalaamu calayh abubakar ma soomin cumar ma soomin cuhmaan ma soomin wa ana laa asuumuhu aniguna soomi maayo waana sida fiican wey ymu caashuraa maalinta caashura la yidhaha soomkeeda waa bisha sako ama bisha muxaram maalinta ay toban tahay maalintaas soomkeeda maalintaasna waxaa loo soomaa shukran lilaahi tacaala waa maalintii ilaahay fircawn umbadda ku rogay nabiyulaahi muusa baa shukran lilaahi tacaala u soomay marka maalintaana rasuulku sal lay slam wuu soomi jiray yowma caashuuraa siyaamu yowmi caashuuraa inii axtasibu cala allaahi an yukafira sanata alatii qablah soomka maalinta caashuura ilaahay baan kaga raadinayaa ajar inuu sanadii sanadaa ka horeysay wixii iga dhacay iga saamo xog nabigu salawatulahi wasalaamu caleyh alithnayni waalkhamiis isniinta iyo khamiista ayaa soomka sunnaha ah ka mid ah oo rasuulku wuxuu yidhi tucradu alacmaalu yowmu lithnayni waalkhamiisi fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'im acmaasha waxaa la bandhigaa ilaahay loo bandhigaa maalin isniin iyo khamiis ah waxaan jeclahay camalkayga ilaahay in loo bandhigo aniga oo sooman sittatu min shawaalin lix bisha shawaal ka mid ah ayaa iyadiina ka mida soonka sunnaha ah marka bisha shawaal unbay ka mid tahay ama xidhiidhi ama kala googoo adigu lix cisho unbaa la doonayaa inaad soonto bisha shawaal ka mid ah waayo nebigu wuxuu yidhi man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal kaana ka siyaami dahri buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alcashru min dilxija alcashru tobanka min dilxija bisha dilxija toban ka mid ah ayaa ka mida soomkii sunnaha ah alcashru toban oo min dilxija bishaa dilxijo ka mida ayaa soomkii sunnaha ka mid ah waayo nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam tobankaa maalmood ee bisha dilxija waxaa rasuulku tilmaamay in camal qofku uu qabto ilaahay uu ka jecel yahay maalmahaasi inaanu jirin markaasaa saxaabadu waxay rasuulka ilaahi qof jihaad fii sabiililahi xitaa balka waran xitaa jihaad fii sabiili illaahi camalka maalmaha la qabto ayaa ka fadli badan ilaa qof jihaadkii intuu aaday naftiisa iyo maalkiisii waxba aanu kasoo noqon mooyaane waay alayaamu lbiidu alayaamu maalmihii albiidu caddaa waxaa loo jeedaa maalmaha habeenadoodu ay cad yihiin oo aanay dayixu aanu dhicin waa saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka waa ayaamu layaali lbiid waa maalmaha habeenadoodu ay cad yihiin baa loo jeeda ayaamu biidka waxa weeye waa maalmaha habeenadoodu ay cad yihiin oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu soomku uu maalmaha uu tiyaa watula siyaamu alaaata ayaami min kulli shahrin siyaamu dahrin ayaamu lbiidi sabiixata alaaa cashara wa arbaca cashara wa hamsa cashara xadiidka xasanka ee nasa'i bayhaqi saxal jaamicana ku yaala siyaamu alaaata ayaami min kulli shahrin sawmu dahri kullih waatuu nebigu salawatu llahi wasalaamu calayh aalibu lmuxaram bisha muxaram la yidhaahdo inteeda badan inteeda haalibka waa mucdamka mucdam muxaram yani muxaram inteeda badan inuu qofku soomaa soomka sunnahay ka midtahay muxaram waa bisha aynu mar dhaweed sheegaynay sanadka islaamka u horaysa ee waxa weeyaan la yidhaahdo bisha sakada ah bishaas weeyaan waayo nebigu wuxuu yidhi sal ly slm fadlu siyaami afdalu siyaami bacda ramadaan shahru lmuxaram soom la soomo ramadaan dabadii muxaram baa u fadli badan wa afdalu salaati bacda alfariida salaatu leyli salaad la tukado salaada faradkaa kadib waxaa u fadli badan salaatu leylku nabigu yidhi salawaatu llaahi wasalaamu calayh waayah addaabitu saadisu daabidka saddexaad alayaamu maalmaha almanhiyu layska nahiyey can siyaamihaa soomkeedu sabcatun waa toddoba maalmood toddoba maalmood baa soomkooda layska nahiyey alciidaani labada ciidood waa ciid ladxaa iyo ciid lfiri ayaamu tashriiqi ayaamaha tashriiqa tashriiqu asalku waa hilbawaridda hilibka marka neefka la qalo oo cadkiisa la googooyo oo xubnaha hilibka ku yaala la saafo oo sidaa loo dareerimo ayay sidaa meelaha dhirta iyo waxa u warwari jireen xarka u xidhxidhi jireen markaasay milix iyo waxaa intay mariyaanna ay isticmaali jireen si hilibku u daa'ima maalmo marka ayaamihii hilbawaradka waa maalinta koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad ee bisha carafo maalmaha weeyaan ayaamu tashriiqi iyo maalmaha hilbawaradka waatuu nabigu lahaa cabdulahi bni camr bn alcaas waatuu lahaa haadihi alayaamu allatii kaana rasuulu lahi sal lay slm ya'murunaa biiftaariha maalmaha rasuulku inaanu afurnuubna amri jiray wayanhaana can siyaamiha soomkeeduu naga celin jiray waana ayaamu tashriiq maalmaha iyaga ah am tashriiqu marka mar waxaa jirta in la soomo ay bannaan tahay yayse u banaan tahay goortayse bannaantahy waa goorma caaisha radiallahu canha waxay leedahay lam yurahas fii ayaami tashriiqi an yasumna ilaa liman lam yajid ilhadya qofkii mutamatica ahaa ee xaj iyo cumro soo wada xidhay oo markii uu diyaaradda raacay labayka bicumratin tamatactu biha ila alxaj ilaahu cumraan xidhay aan kugu tamatucay ilaa xaj inta laga gaariyo qofka caynkaa yidhaahda neef ariyaa laga rabaa inuu qalo maalinta tobnaadka ee timaha la xirayo xoolaha la qalayo maalinta hadduu neef kaa waayo maxaa laga rabaa toban cisho inuu soomo sooma saddexna filxaji buu ku soomayaa wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila marka qofkaa isagu saddexda cishe uu soomayo wuxuu ka dhigan karaa koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo ka dhigan karaa isagu soma kaasaa marka loo ogol yahay aan hadiga isagu helin yoomu shaki maalinta shakiga ah ee la shakisan yahay baa ka mid a ah maalmaha soomkooda layska reebay yom shakiga waxaa la yidhahdaa aakhiru ym shacbaan wey aakhiru yawmin min shacbaan maalinta shacbaan u dambaysa ayaa la yidhahdaa waayo nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam man saama alyawm aladii yushaku fiihi faqad casaa abaalqaasim maalinta la shakisan yahay ma rabadaan baa mise maaha qofka soomaa nabiyulaahi maxamed buu ku caasiyey alayh salaatu wasalaam yowmu ljumucati maalinta jumcaha soomkeeda layska nahiyey munfaridan xaalay tahay mid gooni ah maalinta jumce in si gaara loo soomo khamiisna aan la raacin sabtina aan la raacin oo qofku jimco keligeed soomo taasaa la diidaya ama qiyaamulil xitaa qofka ku gooni yeelo waayo nabigu wuxuu yidhi laa yasuumu axadukum yowmu ljumucati ilaa yowman qablahu aw bacdahu qofku yaanu soomin maalinta jumce inuu la soomo maalin ka horaysay ama ka dambaysay mooyaane yowmu sabti munfaridaa maalinta sabtidaa soomkeeda munfaridan gooni ahaan qofku inuu u soomo xaalad uu soomka ku gooni yeelayo taasaa la diiday waayo nabigu wuxu uhi sal ly slm laa tasuumuu yowma asabti ilaa mafturida calaykum sabtida ha soomina wixii laydinku farad yeelay mooyaane fain lam yajid axadukum ilaa lixa'a cinabatin aw cuudu shajaratin falyumqidhu haddii qofku xitaa sabtii wuxuu cunaba u waayo oo faradna markaa aan soomku ku ahayn hadduu xitaa qolof cinab xitaa hadduu helo iyo hadduu mayrax helo wuxuu calaashado oo yuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh sawmu dahri soomka zamanka oo dhan qofku uu soomo ayaa soomka manhiya ka mid ah oo qofku maalin kasta oo sanadka ka mida ah uu sooman yahayo maalinna waa furi waayo ayaa ka mida waayo nebigu sal allahu alayhi waali wasalam wuu reebay xadiiska cabdulahi bni camr bn alcaas waatuu aha yaa cabdallaahi bna camrin inaka latasuumu dahra wataquumu leyla wainaka idaa facalta dalika hajamat laka alcaynu wanahakat laa saama man saama alabad cabdulaahi bni camarow adigu sanadkao dhan waa soontaa habeen oo dhan waa taag waa jabay hadday labadii qof ay isqabay isu tagaan iyagoo ictikaafsan ama midkood itikaafsan ictikaafkii waa jabay hal mar baanu jabayn qofkii soo qofkii ictikaafka ku jiray hadduu intuu iska seexo iskii isugu junuubo hadday janaaba ka timaado markaa dee markaa wax isagu awooddiisa ka baxsan way soo maaha wuu iska maydhanaya marka iyadu waxa weeyaan ka jabi maayo lakiin wixii intaa ka soo haraa waa ku jabaya wey dad ictikaafaya maahae dee waa waxawey ictikaafki wax jibiyaa meesha yimid nuhu ahaanshihiisa uu yahay baa la shardiyaa ictikaafku bimasjidin masaajid waa inuu yahay mawlac iyo guri gudihii iyo inaan qofku fadhiista lama ogola war qofkii hebel ah ayaamkan ma arkina meeyo gurigiisu ku ictikaafayaa fadhiyaa waa shuqul suufiyeed waxaa lama ogola waa in masjid uu yahay meesha lagu ictikaafayo waayo ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi waantum caakifuuna fi lmasaajid baa layidhi filmasaajid fi lbuyuuti fi laswaaqi meelaha lama oran filmasaajid baa ilaha yidhi subxana wa tacaala imaam lqurطubi aayadda markuu fasiraya wuxuu leeyahy tafsiirkiisa mujaladka labaad ajmaca alculamaau calaa ana alictikaafa laa yakuunu ila fi lmasjid waxay culamadu ku ijmaacsan yihiin ictikaafku masjid mooyaane meel kale inaanu ku guntamaynin sidaa xitaa gabadhu waa soo gelaysaa in xitaa haddii gurigeedu masaajid mawlaca ay leedahay inay ku ictikaafto lama ogola waayo xukm masjid ma qaadan karo mawlaca guriga ku yaala maalan ama meesha gaarka lagu tukado adaabitu thaani daabitka labaad mubطilaatuhu waxa buriyaa alaaatun waa saddex saddex qodob baa buriya alkhuruuju bixitaan min almasjidi qofku masaajidkii uu ku ictikaafaya uu ka baxo ligayri xaajatin dan la-aan uu qofku u baxo oo dantu maxay noqon kartaa dantu waxay noqon kartaa masaajidkii baan suuli lahaynba ile adna waad u baahanta soomaha suulida aad gasho ku xaajo gudato markaas dee baahi baa keento waad u baxaysaayo waad soo xaajo gudanaysaa waxay dantu noqon kartaa cid raashin kuu keenaysaanba jirin raashin baad doonanaysaa waad soo cunaysaa taasna waa la mid marka waxa weeyaan in xaaje la'aan uu qofku masaajka uga baxo waxaa fiican qofku waxay leeyihin culimmadu khuruujka ubixidda masaajidka laga baxayo saddex bay u qaybiyaan waxay leeyihiin inuu qofku xaaje u baxo xaajadii kaadibaa qabatay saxaaraa qabatay dahaaro waajib u baahday nijaasu iska zuulinayaa ama wuxuu doonayaa salaad jumce masaajid ku dhow lagu tukanayo kiisa uu ku ictikaafe laguma tukada kaa inuu aadu rabaa raashin buu rabaa inuu soo iibsado cabitaan buu rabaa inuu soo iibsado cid khaadima u shaqaysa ma jirto waxaas dhan xaajay noqonaysaa kaas marka ictikaafkiisa waxba yeeli maayo waxaa jira mid ictikaafkii wax yeelaya isna oo qofku hadduu ramadaantibu ictikaafay xoogaa markuu maalmihii dambe maray wuxuu is yidhi aar soo yaro noqo suuqa tagoo bal maryo ciidii xun soo iibs oo reerka marya usoo yaro iibiyo soo noqo baabkii uu ku jiro waa ka baxay baab kaluu galay waa jabayaasna waxaa jira mid isagu shardi ku xidhan oo hadduu kaa marka aynu kaa labaadeen dhaafina kaa labaad hadduu qofku shardisto marka hore oo uu yidhaahdo waxaan shardisanayaa ictikaafkaygan ciidku markuu soo dhowaado inaan reerka alaaba iyo ciid usoo iibiyo dibna soo noqdo iyo haddii aanu shardisan labada waa jabaya ictikaafkiisu laakiin waxaa jirta shay haddii uu shardisto ictikaafkiisa haddii all in aanu jabaynin waxaa ka mida ah cid baa bukto guriga joogta bukaan ku og yahay ama cidduu mas-uulka ah baa xanuunsanaysa inuu marka shardisto yidhahdo ciddaas hadday dhimato waxaa alla ii shardi ah inaan janaasadeeda raaco waxaa kaloo ii shardi ah inaan marba soo booqdo qofkaas marka shardi baa u xidhan waana shardi sax ah sidaa awgeed marka shareecadana asal ku leh shardigaas u xidhan qofkaasna waxa weeyaan ictikaafkiisi waxba yeeli maayo lakiin hadduu bayc iyo wax soo iibsasho iyo waxyaalaha u baxo waa buraya aljimaacu jimaac galmadii baa soomkii burinaya ee ictikaafkii burinaya waayo alla wuxuu yidhi walaa tubaashiruuhunna mubaasharo yaan dumarkii ha samaynina mubaasharadu waa jidhka oo jidhka kale la saaro isan waxba ka xigin baa la dhahaa ilzaaqu lbasharati bilbashara biduuni xaa'il baa la dhahaa walaa tubaashiruuhunna dumarkii hala baashirina wa antum walxaal antum idinkuna caakifuuna aad ku negi tihiin fi lmasaajidi masaajidda idinkoo masaajidda ku neg oo jooga oo haddii alidma ku xaniban dumarkii ha u dhowaanina laakiin dhib male hadday islaanta kuu timaado wax kuu keento timaha ii maydhaa tiraahdo timaha ii fidhiyo cidiyaha iga gur iyo haddii halkan ii gogol iyo caadcabaar muxuu ahaa nin uu qofku dibadda la soo istaago soo yara kaxeeyo iyo intabaa dilaa loo helaya dhibaato ma laha dilaa loo hel dhibaato ma arriddatu diinka noqoshadii ayaa ka mida waxyaalaha haddii alla idmaayo ictikaafkii burinaya waayo alle subxaana wa lain ashragta layaxbatanna camaluk marka qofka diintii ka baxo camalkiisi waa buray gaaladii markii laga hadlayay maxaa layihi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billaahi wa birasuulihi marka qofku gaalo waxaa looga aqbali waayo waxay bixinayaanoo deeq ah ilahay rasuulkiis u subxaanahu wa sal alla aleh wasalam sidaa awgeeda markaa cibaadadii waxaa weeyaan qofkii nafci yeelan mayso waxtarna noqon mayso haddii alla idmaayo haddii iimaan meeshii laga waayo noqon mayso nafci waxtarna yeelan mayso cibaadadii sidaa awgeed baa sheekhu halkaa wuxuu ku gebagabeeyey kitaabkii alictikaaf kitaabu lxaji baynu geli doonaa britana wallahu subxaanahu wa tacaala aclama bisawaabi wsaxiix